والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ثم أما بعد sujuudu sahwi ayaynu gebagabadiisa maraynay labada sujuudooda qofku salaada kadib dhammaadkeeda ula imanayo gefkii iyo ilowgii ka dhacay salaada dhexdeeda awgeed xadiidkaasaa u dambeeyey laba boqol iyo saddexiyo toddobaatan wa can hawbana radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama anahu qaal waxa uu nebigu uhi likulli sahwin sahwi kasta ama ismootiis kasta oo salaada dhexdeeda dhaco waxaa usugnaaday sajdataani laba sujuudood bacda maa yusallimu qofku intii uu salaada ka baxee uu salaamo naqsaday kadib baa uu sahwigaasi imanaya rawaahu abu daawuud wabnu maajah bisanadin daciif laakina alxadiida xasan xadiidku marka la isu eego dariiqooyinkiisa iyo isxoojintiisa waxa uu noqday sanadkiisu xasan buu soo gaarhaya xasanun likayri shayga loo yaqaano fi cilmi اisilaax waxa uu xadiidku tilmaamay saddex arrimood ta u horeyso weeye sahwi kastoo dhaca salaada dhexdeeda laba sujuudood baa lagu kabi ama lagu sixi buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam laba macnay leedahay sahwi kasta oo dhaca waxa weye noocuu doonaya ha ahaado ama siyaada ha ahaado ama nuqsaan ha ahaado ama labadoo isku jira ha ahaado ama shaki ha ahaado sahwi kasta oo dhaca ama waxa la nisyaane la ilaaway faral ha ahaado sunno ha ahaado iyadoo dabcan faralkana lala imanayo sahwigu noocuu doonaya ha ahaado sahwi kasta laba sujuudood buu leeyahay taasi waa mid waxa labaadoo lagu fasiray sahwi kasta laba sujuudood buu leeyahay inuu sahw sujuudu sahwigu ay tikraari karto oo macnaheedu noqonaya hadduu iminka sahwi qofku galo salaada dhexdeeda laba sujood baa lagu leeyahy mar labaad hadduu sahwi kale ka dhaco laba kalea lagu leeyahy marka sa sujuudu sahwigiibaa tacadudaya sahwiga tirooday ee kordhay daraaddii macnaha horaa ka waadixsan macnaha hore ayaa maaragtay ay u badan yihiin culimadu wahada almacnaa walow maca cadami ظuhuurihi fahuwa أwlى الاxtimaalayni limuwaafaqatihi الnusuuص الsaabiqa waliأnnahu madhabu jumhuuri اlculamaa macnaha haddii qofku dhowr sahwi salaada dhexdeeda galo laba sujuudood un baa lagu kabaya marka sahwi kastoo salaada dhexdeeda dhaca noocyadiisa kala duwan laba sujuudood baa loo baahan yahay macnaha saddexaad uu tilmaamayna waxa weye bacda maa yusalim intii uu qofku salaamo naqsaday kadib waa axaadiidkii sheegayay sujuudu sahwigu inuu ka dambaynayo assalaamu calaykum assalaamu calaykum tuu ka dambeynayaa marka lagu yidhi macnaheedu maaha sujuudda haddana salaam kalaa kasii dambeynaysa salaadu dee hal salaamo naqsi bay lahayd manaa mar qurun baa laga bixi jiray mar qurun baa assalaamu calaykum asalamu calaykum dee laba jeer baa la odhan jiray bidig iyo bidix baa ahayd marka labadaa ay ku dhammaan jirtay salaadu kadib bay inbaa labadiis joodo laba imanaya laakiin salaamo naqsi kaleo lagu sii xisinaya ma jiro saa u baabkaasi intaasu ku dhammaaday baabku wuxuu ahaa sujuudu sahwi baabu sujuudi sahwi wa sujuudi tilaawati wa sujuudi shukr sujuudidda ilaahay loo sujuudaa ama sujuudihiisu kuwaa salaada iyo sahwiga waxa dheeraad u ah sujuudan imika soo socotay sujuudu tilaawa laydhaah aayadaha qur-aanka kariimka meelaha sujuudaha leh in la sujuudo salaada dhexdeeda iyo salaada qofku marka uu ka baxsayn labada jeerba waxaa kaloo iyadana mashruuca sujuudda laydhaha sujuudu shukr mahadnaq dalaadeed ilaahay isagoo addoonku u mahadnaqaya inuu sujuudo waayo labadaasi waxay kaga duwan yihiin sujuudihii hore aynu soo dhaafnay dee labalabay ahaayeen kuwii salaada iyo kuwii sahwigaba laakiin sujuuddan tilaawada ee akhrinta qur-aanka meel sujuuda sheegaysa markaad akrido iyo sujuuda shukrigu waa mid qura waayo salaatu shukr bay soomaalidu idhaahdaan laakiin waa sujuudu shukr waa sujuud la sujuudayo sujuudda dabcan aada bay nusuustu udhiirinaysaa fadliga ay leedahay daraaddeed waayo jannada ilaahay baa lagu helaa jannada ilaahay ayaa lagu helayaa sujuudda tan imika aynu hayno iyo kuwii salaadahaba xadiidka inoo iman doonee muslim uu warinayo min xadiidi abi hurayra ayaa wuxuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka bani aadamkii marka uu sujuudo shaydaanku wuu firdhabaa isagoo iscuncunaya calo daraaddeed yabkii ooyaya dhulka isla dhacaya markaa wuxuu leeyahay ina bani aadam liibaantiise aada buu liibaanayna bani aadam ilaahay sujuud buu farayoo markaasuu ka aqbalay ilaahayo wuu sujuuday bani aadamku markaa falahu ljanna jannuu leeyahay anigana sujuud baa la ifanayoo markaasaan diidayoo naar baan leeyahay waan ka xumahay buu leeyay inaan isku dhan ukici weynay marka jannaa lagu helaa sujuuddii wey sujuud la-aantana qofku naar buu ku mutaystaayo jannadu ku waayaa yowma yukshafu can saaqin wayudcawna ila asujuudi falaa yastaiicuun khaashicatan absaaruhum tarhaquhum dilla waqad kaanuu yudcawna ila sujuudi wahum saalimuun maalinka qiyaamaha waxaa ahlu naarka iyo ahlu jannaha ilaahay uu ku kala shaandhaynayo shaandhada loo dhigayo lagu kala hufayaaba ah sujuudda marka wuxuuna xamar ilaahay uu ku bixinaya hala sujuudo buu leeyahy wixii sujuudi karaa jannaday u kacaya wixii sujuudi kari waana naartay u kacaya halkay taasi daba socotaa kii ifkii ilaahay u sujuudi jiray sujuud miyir qabto hagaagsan oo ikhlaas iyo niyadsamaan iyo suubanaan leh dee sujuuddiisii wuu kari karayaa maanta wuu carbistaa wuu laylyanaa kii aan ilaahay u sujuudisin ama sujuuddiisu silanayd dhabarkaas sabarad laga dhigaya halkaasubu dhan u dhacaya halkii uu si toosa u sujuudi lahaa ayuu baqaya bidhaya dhinacaas u dhacaya falaa yastaiicu waa kaa ilahay horaa ifkii markii la joogaya sujuudda loogu yeedhi jiray xaya cala asalaa xaya cala alfalaax sujuuddaa loogu yeedhi jiray markaasay inay ilaahay sujuudaan diideen sujuudda fadligeedii weeye kaasi xagga xukumkeeda sujuudda saynu arki doonno sujuudu tilaawa waxay sunno u tahay qofka akriyaya iyo dhagaystaha maaha maqlaha maqle iyo dhagaysta waa kala duwan waa kala duwan macnaha qofna waa akriyaya midna wuxuu usoo qastay inuu dhegeysto marka isaguna kii akriyayo kale unbuu lamidyo isagaaba kasii dhandhan badan xagga dhegaysiga qur-aanka waa kii nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam asxaabigii igu dul akrin ma iyadoo lagugu soo dejiye qur-aankaa kugu dul akriya ha waxaan jeclay ina cid kale ka dhegeysto waayo qofkan akriyaya wuxuu isagu ku mashquulsanyay qirada ilaalinteeda iyo xifdiga iyo sixidda iyo tajwiid laakiin qofkan kale isagu dhegtu mumaalaya marka alqaari walmustamic labadaba waa usunna sujuudda meelaha la sujuudaya qur-aanka sidaynu arki doonno ilaa shan iyo toban weeye meele waa sujuudu ashukr afar iyo tobanka kalena waa sujuudu tilaawa inkastoo dee meelaha qaarkood aynu arki doono ay culimadu isku khilaafsayin haddaynu si kooban u dulmarno suurat alacraaf baa u horeyso aayadda laba boqol iyo lix suurat racd شhan iyo toban suuraة النaحl sagaal iyo afartan suuraة الإsrا boqol iyo toddoba suuraةu maryam sideed iyo konton suuraة الxaj waa laba meelooda ah. xagga hore sideed iyo tobana iyo aayadda dambe sagaa toddobiyo toddobaatan suuraة الfurqaan lixda suuraة الnam aayadda shan iyo labaatan suuraة الsajda aayadda shan iyo toban suuraة sad oo iyada waa xaaladeedu waa gaartaynu arki doono waa sujuuddeedu waa sujuudu shukr qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamay nebi uu ka toobad aqbalay faاstakfara rabbahu wakara raakica waanaabu nebigaa nebi daawo suuratu fusilat waa aayadda toddobiyo soddon suuratu najm aayadda labiyo lixdan afa hada alxadiidi tacjabuuna watadxakuuna walaa tabkuun wantum saamiduun fasjuduu lilaahi wacbuduu waa dhammaad suurat linshiqaaq iyadana waa aayadda koob iyo labaatan suurat lcalaq aayadda sagaal iyo toban saddexdaa dambe suurat najmi inshiqaaq calaq khilaaf baa ku jira wayna arki sidaynu ku arki doonno sujuudan maxaa loo shardiyaa fuqahada sida ay u badan yihiin axaadiidtiiyo sharxaya masaladan waxay u badan yihiin sujuuddii salaada wixii loo shardiyay unbaa tanna loo shardiyaa oo aynu qofku allahu akbartii uu ku xidhinayay yidhaahdo macnaha sii socodkii iyo soo socodkii labada jeerba allahu akbartii uu ku dhawaaqo wayse iyo asturnaantii iyo qibladii uu jeedsaday iyo sujuuddii salaada wixii loo shardiyay baa loo shardiyaa bay leeyihin qaar kaleo aimada inamee lamid maaha bay leeyihin waxaa looma shardiya iyada waynu arki waxaa lagu ducaysanayaa wixii sujuudan lagu ducaysan jiray salaada dhexdeeda subxaana rabbiya lacla waynu arki doona iyo ducooyinkii kale qofku uu doono laakiin duco gaaray kuma soo aroorin way kala duwan yihiin sujuudan sujuudu tilaawa laydhaah iyo sujuudu shukr sujuudu tilaawa salaada dhexdeeda iyo salaada qofku isagoo ka baxsan labadaba wuu akhrii karaa laakiin sujuudu shukr salaada dhexdeeda laguma sujuudayo iyada tadaakulu sujuud baa jira haddii dhowr jeer uu qofku ku celceliyo aayaddan sujuudda hal mar marun buu sujuudi doonaa aynada qaarkoodna akrin walba mar gaaray leeday bay ma la qallayn karaa haabay u badan yihin waaya oo qofku haddii uu masal akriyo oo aanu sujuudin xoogaana uu joogoon waktigu dheeraanin wuu soo qallayn karaa uu sujuudi waaya marka sidaasi baa marka lasoo yaro ururiya axkaamteeda intaasaynu qadimi karna wacan abi hurayrata radia allaahu canhu qaala sajadnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baanu la sujuudnay fii ida asamaa nshaqat waqra' bismi rabbika aladii khalaq rawahu muslim labadaas suuradood sujuudaha ku jira ayaanu nabiga la sujuudnay calayhi salaatu wasalaam macnaheedu waxa weeyaan xadiidkaa saxiixii waxa uu tilmaamayaa labadaas sujuudoode ku jira qaybtan mufasalka la idhaha suuradaha qaybta mufasalka la idhaha inta dambe qur-aanka u dambaysa in ay yihiin meel la sujuudi karo marada shaaficiyada iyo qaarkood waa ka murmaya lakin dee xadiidkan saxiixaa tilmaamay oo la raacaya oo la sujuudaya muujibu sajda iyo mawdicu sajda baad ka arki doontaa misxafka sujuudda meesha sababta u ah ee keenay halkaa misxafka haddaad kala bixiso wuxuu ku hoos dhigayaa xariiq hoostuu ka xariiqaya waa halka sababta waa sujuudda mawdicu sajda halka laakiin aada ku sujuudayso calaamad yar oo iyaduna mustatiilahoo goobo ah oo markaa sidii bar oo kale ah ayuu kuu dhigaya way kala dambayn karaan isku meelna way noqon karaan waa sujuudan inay mashruuc tahay buu xadiidku tilmaamay jumhuur culamaa waxa ay qabaan in ay sunno tahay abu xaniifa waajib u arkaya waajibkiisaasina waa sunno adagu sida u tilmaamaan had iyo jeer wuxuu daliishanayaa waajibnimada famaa lahum laa yuminuuna waa idaa quri'a calayhim alqur'aanu laa yasjuduun ilaahay baa eedeeyey kuwaan sujuuday waxa qofka lagu eedeeya wax weyn fasjuduu lilaahi wacbuduu dee halkaana amar baa ka dhacay amarkaasi waajib buu keeni karaa daliilkiisu ma yara marka aada u fiirsato sujuudaha qur-aanka qayb ilaahay ummaddu amray qayb kale waxa lagu ammaanay dad sujuuday qayb kale makhluuqaadka oo sujuuday baa ilaahay uu ku ammaanu tilmaamaya waaya sa aynu hore usoo tilmaanay waa qofkii mustamic aha iyo kii akriyay laakiin kii dhegtu inuu kaga soo duulay isaga maya xadiidkani saasuu tilmaamay sujuudaha labadaas suuradood ku jira in la sujuudayo oo ay ka mid yihiin maaragtay ehm, in dee aan laga tegeyn ama macnaha ay dee sunno yihiin sunanimada qowlka sheegaya waxaa sii akidaya waana qowlka raajixa baynu odhan karnaaye maqaalada soo socotee cumar ibn khaaab afarka laga warinayo xukmu rafci leh oo asxaabtii oo wada dhegaysanaya uu marna ama wada dee ku wada xidhan oo khudbadii dhegaysanaya uu marna sujuuday marna ka tegay waxa la akriyayana waynu soo xusno subxaana rabbiya lacla subxaana rabbiya lacla ayaa lagu celcelin doonaa iyo ducooyinkii kale qofku uu doono waayo ijcaluuha fii sujuudikum sujuuddiina ereygaa ah u isticmaala buu nabigu ui calayhi salaatu wasalaam khilaaf culamaa ikhtalafu lculamaa fii cadadi sajadaati lqur'aan marka xanafiyadu afar iyo toban meelood bay idhaahdeen marka sujuudda saad baanay ku darin sujuudda saas bay ku dareen laakiin labada sujuudood ee suuratulxaj ku jira ayay mid qura ka dhigeen shaaficiyadu waxay dhahan waa koob iyo toban oo saddexdan u dambeeya ayay ka reebeen suuratu najmi iyo labada ka hooseeya xanaabiladu waa afar iyo toban bay markaa iyaguna ku tegayaan oo suuratu saj suuratu saad ta ku jirta iyaguna ka reexday ilmuhim shan iyo tobanka meeloodba waa la sujuuday وعن ibni cabaasin رضي الله canhuma qaala cabdilaahi wuxuu ihi saad waa sujuudda saad wey laysat min cazaa'imi sujuud sujuudaha sii adag kama mid ahaa waqad ra'aytu waanaan arkay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay oo yasjudu fiiha suuratu saaj sujuudaya suuratu saaj sujuudeeda nabiga waan arkay isagoo sujuudaya laakiin sida kuwa kale ay usii adag yihiin iyadu uma adka ama xaaladeedu waa gaar oo waa sujuudu shukr waay min cazaa'imi sujuud iyadu kama mid aha waayo nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam sajadahaa daawuud tawbatan wanasjuduhaa shukran nabigaasoo ilaahay ka toobad aqbalay ayaa sujuuday inaguna mahadnaq daraadii baynu la sujuudaynaa buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam المشهور min مذهب الإمام أحمد أن السجود لأجل السجدة ساد يبطل الصلاة وقيل laa تبطل بها الصلاة culimadu waxay isku hayaanba haddii salaada dhexdeeda sujuuda la sujuudo miyay buraysaa mise ma buraysa marka salaada dhexdeedii lagulama imanayo mashruuc ma ah waxaase tidhaahdaa waxay u badan yihiin qowlka in aanay salaada burinayn qaarkood haba sheegeen mujaahid oo ardaygii ibnu cabaasa ah ayaa wuxuu ihi ibnu cabaas baan weydiiyo waxaan ku idhi bal ka waran sujuudda ma la sujuudaya ku jirta suuratu saad kolkaa wuxuu igu jawaabay haa ilaahay baa wuxuu faray nebigiina nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ku daydo ambiyadii walaalihii ahaa ee ka horreeyey ficilkii khayrka lahaa ee ay sameeyeen marka nebi ambiyada ka midii maadaamuu sujuuday nebigana la amray inuu ku dayda dee idinkiiyo nebiguba ku da nebiguna ku dayda idina ku dayda ulaaika aladiina hadaahum hada allah fabihudaahum muqtadin ambiyada ilaahay baa hanuuniyo hanuunkooda ku dayo marka macnaheedu waxa weeyaan siduu nabigaasi usujuuday idinkuna usujuuday laiifa ayuu ka soo saaray asheekh cabdullaahi ibnu muxamed asulani markuu kitaabkiisaa tafsiirkaa kifaayatu ahli limaan ayaa macnaha uu ka soo saaray waxa weeye iclam ana allaha lam yaxki lana maa facala daawud mufasala bal satarahu calayh fayajibu calaa kulli muslimin anlaa yakuuda fiihi ilaa calaa axsani lmakhaarij macnaha nebigan uu toobad keenayoo ilaahay buu usujuuday baa layidhi laakiin wixii uu dhex galay lama sheegin saasay ku habboon tahay wixii simbiraxaahe qofka saalixee wanaagsan ka dhaca inaan waxba afka lagu ballaarin oo la sheeg la iska dhaafo وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد سجد بالنجم waxa uu sujuuday meesha ku sugan suuraة النجم rawaahu الbخaarي xadiidkaa bukhaari baa wariya iyadoo rasuulka salى الlahu عalayه wasalam goobtaa suuraddu ay kusoo deg isku soo degeysay asxaabtiisaa fadhiyey dad kale oo gaalo ahaana way iska fadhiyeenoo way dhegaysanayeen rasuulka ama isagaaba dacwad u fidinaya iyona dood bay meesha ku wadeen kolkii dabeedna uu dhameeyey suuradda oo dee aakhirkeeda sujuuddani ay ku sugan naleya sujuuda ayuu nebigu sujuuday calayhi salaatu wasalaam isagoo amarkaa ilaahay raacaya asxaabtuna way sujuudeen gaaladii meeshuna way sujuudeen marka gaalada noocoo arrinkooda ujeeddo badan buu iska ahaa markii la yidhi maxaa waa sidee xabad oday baa ka hadhay isagoo kibraani ahaayo in ciida intuu darsaday wejiga saaray oo idhi aniga intaasaa igu filan filanko haddii dee weji boodayn unay tahay anigu dee anoo fadhiyaba iska boodheey canaad bu ah waa mid caniidaba marka markii la weydiiyeyna waxay dhahan dee soosaa sanamyaasheedii la ictiraafay ku la ictiraafay sheegayaana waa sanamyaashii ay caabudi jireen oo qur-aanku magacyaashooda uu sheegay iyada oo hab su-aal uu usoo dhigay su-aashaasoo macnaha taqbiix xumaantooda ka warrama afara'aytum allaata waalcudda wamanaata ahaaliata alukra ba saddexdaa ka warrama baa la yidhaha ka warrama macnaheedu waa maxay maxay arrin hayaan maxay itaan leeyihiin ma isbedeleenoo waxbaalaha ma u kordheen mise halkiiba yuururaano dhagaxaantiiyo timirtii ay yihiin su-aashu waa su-aal macnaha la leeyahay bal ka jawaabo oo dadkii lagu baraarujinaya cuquushooda sii ba idhahan la sheegayaaba la sheegayaaba arrinkeedu meel buu gaadhay bahalaha kolka <clears throat> dee taasi aan u dee waa iyadana la sheegaa shaydaan baa dhagaha ugu sii turay baa la yidhaahdaa tilka alqaraaqiiq alculyaa waina shafaacatahuna la turja wax noocaas ayay dhagahoodu maqleen gaalada ila gaalka lagtiisa shaydaan ba haysteen bahalaha aadka u cadcado cirka maraya shafaacadooda waa la rajaynaya intaana dhagahooda kusii tuuray markaasay dhaan wallahi baali arrinkoodi saasay u marka nebigu u sujuuday calayhi salaatu wasalaam sababu sujuudi lmushrikiin taa waa lagu sheegay taa kale sheekhu uu ku xusayana waa markii aayaadka ka warramaya halaagii ummadaha suuraddu ay sheegtay ayay baqa daraadii la sujuudeen buu sheekhu ku ta ku taxliilinaya isagu mufasiriintaa horey u badan yihin waanahu ahlaka caadan ilula wahamuuda famaa abqa waqawma nuuxin min qabl inahum kanuu hum adlama waadqى wlmu'tafikata ahwaa fagashaaha maa gashaa afartaa qoloo cawda loo tiro ilaahay u halaayay oo laga warramay daraaddeed ayaa cabsi ay qabaan ayla sujuudeenba qolyaha qaarkood ku fasireen qisatu lqaraniig waa baatil macnaheedu waxa weeye in nebiga ay ka soo baxday inuu sheegay bahalahaasi inay shafaaco leeyihiin afkiisa kamay soo bixin sida qisooyinka qaarkood ay sheegaan laakiin shaydaanka hadday wax jiro tahay dhagaha gaalada ku tuuray almuhim xadiidkani waxa uu xusay sujuud sujuuddaa suuratu najmi ku jirto inay mashruuc tahay oo la sujuudayo xadiidkaa saxeixa وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال وxuu hi qarأtu عlى النabiyi salى الlahu عalayhi wasalam nebi maxamed waxaan ku dul akriyay annajm suuraة الnajm falam yasjud fiiha ma sujuudin dhexdeeda halkaa sujuuda muttafaq calayh waa labada xadiiثo midna wuxuu tilmaamay inuu rasuulku salى الlahu عalayه wasalam sujuuday midna inaana sujuudin macnaheedu maxay sheegaysaa marna inaad sujuudi karto markaad doontana aad dhaafi karto si kale haddii loo dhigo inay sunno tahay sujuudaadi ila shaygii farale nabigu ma fudaysadee ayay tilmaamay waxaa kaloo laga qaadanaya qofka akhriyaha ahi haddaanu sujuudin dhegaystuhu inaanu markaa sujuudayn ee akhriyahan ku raacay waxaad arkaysaa in qur-aanka kariimka a ah qofku haba xafidsanaado siyaabaha uu u dhugan karo dee ila qur-aankii in la dhegaysto oo macnihiisii fikirka lagu cibaadaysto wey iyo fahamkiisa eh. inuu qofku marna tadaburkiisa iyo tafakurkiisa iyo qur-aanka marna akrigi karo marna cid ka dhagaysan karo sidaa markaas asxaabta ay ku sameynaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam isaga mararka qaarkoodna dee waaba ku dul akriyaya asxaabta qaarkood ah, hababka qofka loo barana waa kami asimaacu min ashaykh aw alqiraa'atu cala almucallim washaykh in qofkii aada ku dul akrido iyo inuu isagu ku akriyo labadaba labadaba waa suuragal wey labadabana malaga nebigu wuu la sameeyey calayhi salaatu wasalaam oo inta badan dee malagu wuu akriyi jiray nebiga qur-aanka wuu akriyi jiray mararka qaarkoodna rasuulka ayaa ku akriyi jiray malaga oo way subcin jireen وعن khالد بن معdاn رضي الله عنه قال فضلت sورaة الحج suuradda magacaa la idhaahdo suuraة الxaj waxaa lagu dheeraad siiyey oo ay suuradaha kale kaga dheeraad leedahay buuli bisajdatayni laba sujuudood taa xagga horaa iyo xagga dambea rawaahu abu daud fi lmarafig mursalada uu wariyo ayuu ku wariyey markaa abi daauud qaybihiisa mursalka ee ah ururiyey ayuu ku wariyay xadiidka uu ku daro marka waxa uu tilmaamaya inaanu mawsuul iyo mid xidhiidhsanahayne uu ka mid yahay waxyaabaha asxaabi taabicigu nebiga u rafciye inu asxaabi sheegin warawaahu axmed watirmidi mawsuula isagoo xadiidku xidhiidhsan bay labadaas sheekh wariyeen min xadiidi cuqbata bni caamir saxaabigiina saa loo sheegay wazaada wuxuu kordhiyey faman lam yasjudhuma qofkaan sujuudayni falaa yaqra'haa suuradda ayuu akrin wasanaduhu daciif xadiidku waa daciif waxaana markaa uu tilmaamaya labadaas suuradood labadaas sujuudood in suuraddu la dheeraad leedaha waxyaabay ku leedahay uu yahay waxaa kaloo uu sii xusayaa dee in qofkaan sujuudayn uu iska daayo marka saaxsigaa soo jira daraaddeed ayaa qeybtan dambe aanay adkayn marka tan la isku khilaafayna inta badan waa sujuud labada sujuudae suurat alxaj ka dambe wa can cumara radia allahu canhu qaala cumar bnu khadaab wuxuu uhi yaa ayuha annaas dadow innaa namuru bisujuud waxaanu soo maraynaa qur'aanka meel sujuud sheegaysa ayaan soo marayaa oo khudbadda ku akriyaya maalan faman sajada faqad asaaba qofka sujuudaa sidii wanaagsanayd u asiibay shay mashruuca buu la yimi waman lam yasud qofkaa sujuudin falaa ima calayh dee dembi ma saarna oo labada arimoodba ikhtiyaar buu u leeyahay rawaahu lbukhaari wa fiihi waxaa ku sugnaa ina allaha tacaala buu cumar yidhi cumar baa wuxuu ihi ilaahay kor sarreeye lam yafrid bisujuud sujuudda waajibka muu dhigin sujuudda sujuudu tilaawa la ydha ilaa an nashaa inaanu doonno mooyaane waa sunne wahuwa fi lmuwada ayuu ku jiraa muwada waa kitaabka imaam malik raxima llah amiiru lmu'miniin maqaaladan khudbadda dhexdeedii buu ka leeyahay marna wuu sujuuday maalin maalinna muu sujuuday asxaabtii hortoodii buu caynkan ka leeyahay cidi kumay diidin arrintana waxa ay tusisay marka inay asxaabtu isla waafaqsan yihiin maadaama isaguna hormuudkoodii alkhulafaa araashiduun uu yahay si kale haddii loo eego xadiidku lahu xukmu rafc wuxuu miduu nebiga u kor yeelay oo uu ka wareeyey unbuu la la mid yahay oo waxaanu iska abuuran karin wey qaala sheekh taqiyudiin ibnu taymiya walam yaati biijaabi qur'aanu walaa sunatu walaa ijmaacu walaa qiyaas waa sunne waajib maa marka sunaha macnihiisu maaha inaad kaga tegaysa waa taa aynu soo aragno shaydaankiibaaba dee marka u horeeyaba ilmaynaya wixii shaydaan kaga oohinaya ee ka xanaajinayana suuq weyn buu ilaahay agtiisa ka leeyahy xagga ajriga marka intaad kari karayso inaanad dacafinee aada sujuuddo bay wanaagsanta wacan ibni cumara radia allaahu canhuma qaala kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed waxau ahaa yaqra'u calayna alqur'aan qur-aanka ayuu nagu dul akriyay faidaa mara markuu soo maro bisajdati meel sujuud sheegaysa kabara allahu akbar ayuu odhanayay wasajada markaasu fooda dhulka dhigaya wasajadnaa macahu annaguna waanu la sujuudaynay oo waa ku raacaynay rawaahu abu daawuud bisanadin fiihi liin sanad dabacsanaane ay ku sugan tahay oo aan giijisnayn xagga ragga macnaha warinaya alxadiidu fiihi dacf laakin aslu fi saxiixayn macnaha asal buu leeyahay oo in dee macnaha lagu raacayo xadiidkanu marka la eego farsamo ahaan xadiidka daciifkaana waxaa la idhaahdaa waa xagga daahirka uune fii nafsi اlamr daciifku saxiix buu noqon karaa saxiixuna daciif buu noqon karaa oo qofkan iqada ah looga qaateenka ah ee saxiixa u cuskanay inoo warinaya khalad baa ka dhici karaa qofkan daciifka ah ee hore loogu yaqaano inuu yaro circiro ama wax kasii yihiinna maanta markuu xadiidkan warinayo si saxa buu u warin karaa laakiin dee naxnu naxkumu dawaahir wixii daahirka un baynu ku xisaabtamayna inagu sanadka iyo ilaalintiisana waxyaabaha diintani ay kaga horumartay diimaha kale weeye ana ilaahay uu ku ilaaliyey inaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu laxaafiuun lidalika ba cabdilaahi bnu mubaarak waxa uu lahaa alisnaadu min addiin walowla alisnaad laqaala man shaaa maa shaa sanadku diintu ka mid yahay silsiladan la tirinayo hebel baa ka wariyey hebel kaluu kasii wariyey hebel kaluu kasii wariyey hebeladuna wada yihiin qaar wanaagsanoo lou kalsoon yaho la hufay haddii aana taasi jirinna dee qof waliba wuxuu doonu odhan lahaa oo adiga arkay dee ragga kaniisada mid waliba wuxuu doonu yidhaahdaa lidaalik baa kitaabka ay haystaan ee dadka ay sanka ka gelinayaan maanta aayadihiisa daayo jusafkiisaan isku mid ahayn oo toban jus iyo shan jus iyo isdheer halka innaga xaraf iskhilaafaya aan la helaynin qur-aanka kariimka kelmadaayo min nicam illaahi calaa haadihi lumma ilaahay waxyaabuu ummadan ugu nicmeeybay ka mid marka xadiidku waxa uu tusinayaa in sujuudu tilaawa ay mashruuc tahay qofka dhegaysanayaana wuu la sujuudi doono ka akhriyayo inay takbiir leedahay marka lasii sujuudayo allahu akbar ayuu imaamku odhanaya soo kacayana allahu akbar lakin jalsatulistiraxa ma jiro arrintaana waynu horaynu usoo aragno wax gaara baan ku soo aroorin sujuuddan iyada ah macnaha shay gaarahoo tilmaamaya inuu qofku wayse qabo ama qiblada qaabilo ama cawradiisu asturan tahay wax gaarahoo kusoo arooray ma jiro ee sujuudu shukrina waa la sheegay sujuudu tilaawona waa la sheegay naftu saasunbuu tilmaamay sidaa darteed baa aimadu ay isku khilaafeen oo qaarna ay yidhaahdeen hal la sheege eh, waa sujuudun sujuudi waxay lahayd bay leedahay qaarna ay leeyihiin me taasi salaad bay ku jirtee dee tani salaadku ma jira walaa qowlkaasaba u yar nafisro dadka had iyo jeer mar walba iska akriyaya qur-aankeeda laga yaabo mar inaanu qofku weyse qabin iyadoo mar walba ay tahay qofku markuu qur-aanka kariimka akriyayo laabudda an yakuuna calaa axsani axwaali xaaladihiisa ta ugu wanaagsan ila ilaahay buu la xidhiidhaya oo waxigiisiibuu akriyaya oo isagiibuu la faqaya oo uu la hadlaya qofku markuu qur-aanka kariimka akriyayo marka xaaladda ugu wanaagsan oo inuu daahir yahay oo qalbigiisa uu soo jeedo oo afkiisa uu cadayo oo qiblada uu qaabilo oo aanu jiifina uu fadhiyo xaaladda ugu wanaagsan ayaa maaragtay sida had iyo jeer aadaabu tilaawati qur-aan aad ku arkayso <clears throat> marka masaladaasku shaarixu ayuu kasii warramayaa ibnu taymiya oo aada uga murmaya oo oola wax ku soo arooroo sheegaya in wayse qab iyo loo shardiyo qiblo iyo asturid iyo midnama isagoo asxaabta ku dul akhriyey nebigu ay meesha iska fadhfadhiyaan ayaa la wada sujuuday lamana sheegin inay wada weyse qabaan buui yaa rag dhan oo dee meel iska wada fadhiya waa suuragal inaan qaarkood weyse qabin halkaasaa la isla maray macnaha daliila cayiima waa la shardiya iyo lama shardiyo oo aan jirin daraaddeed keentay khilaaf qaala sheekh cabdiraxmaan sacdi sujuudu tilaawati idaa facala khaarija salaati fasaxiixu anahu laa yajibu fiihi takbiiru walaa tasliim walaa yushtarau fiiha ahaara walaa yushtarau fiihi طahaara walaa istiqbaal اlqibla walaakinahu bishuruudi salaati akmal wain kaana fii nafsi salaati xukmu xukmu sujuudi salaa haddii salaada aad ku jirto dee waa laga maarmaan wixii salaada loo shardiyaya loo shardiya haddii laakiin aan salaad aanad ku jirin qur-aankiina akhridood meel sujuuda soo marto mar walba waad sujuudi inaad se daahir tahay oo aad maaragtay asturanto qiblada ujeestaa wanaagsan maaragtay akmalahoo fiican mar walba qofka muslimka ahayna aada bay wanaagsantahy dee haddaanu xanuunsanayn ama aanay calooshu xanuunayn ama wax kasii ahayn reer magaalku u cuduro badan yahay inuu iska weyse oo weysaqabku had iyo jeer rawxaaniyaadka qofka iyo ruuxdiisa iyo weerarka shaydaanka iyo sixirka iyo waswaaska iyo wax dhan ilaahay baa kaga difaaca markaa qof kolkuu adkaarta akristo wakti walbana dahaarada laasimo ilahay idankii waa dhowrsoonya وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبgu waxa u ahaa إذا جاءه أمر kolka arin uu u yimaado yasuruhu ka farxiya khara wuu dhici jiray saajida lilah isagoo ilaahay u sujuudsan buu dhulka taaban jiray رواه الخمسة إلا النسائي marka xadiidkan waxa uu xusaya isaguna sujuuddii la odhan jiray sujuudu shukr ayaa halkan ka bilaabantay sujuudu shukr waxa xadiidkan uu xusay macnaha heer lagu daliishan karo waa gaarsiisan yahay mar kastoo nebiga arrin ka farxiya uu yimaado siibaa arrimaha caamka ah arrimaha khaaska adduunyada dhexdooda wixii usoo kordha isaga iskuma dhibin jirin laakiin arin aakhiro iyo arin adduunyo oo macnaha caamaho ummadda usoo kordho wanaagsan marka loo sheego sujuud buu la dhici jiray ilaahay isagoo u mahadnaqaya sajadu shukr ayaa la yidhaahdaa marka nicmo qofku uu helo ee nicma ay kuusoo korodhaan sujuudda hal mar dhulka dhigaysa adigoo ducada istikfaarta ammaanta ilaahay dhexdeeda badinaya iyo tasbiix ama marka balaayo aad ka baqaysa ilaahay kaa joojiyo labada jeerba ama dee ummaddii guud ahaanba islaamka waxay usoo kordhaan xukunkeeduna waa sujuudu tilaawa oo iminka aynu soo maraynay ayuunbay lamid tahay haddii khilaaf ku jiriyo haddaanu ku jirinba dahaba ilaa istixbaab sujuudi shukri ashaaficiyati walxanaabila maalikiyadiiyo xanafiyadu sunno maaha agtooda sujuudu shukr laakiin dee adiga arkay nusuusta kusoo aroorto waa suganta waxay isku khilaafsan yihiin sujuuddaa horeynu soo marnay iyo sujuudan mahadnaq bianna sujuuda tilaawati yajuuzu fi salaa sujuudda qur-aanka dee wataynu hore usoo xusnay mulaaxadadaasi waxaa lagu akriyay salaada dhexdeeda laakiin tan maya sidaasuu ahaa nebigu khara waa dhacayay saajida lilah isagoo ilaahay usujuud mulaaxadadaa dee wuu soo celin doonaa kharada in macnaha laga fahmaya uu yahay inuu sarajoog ka imanayay fadhina hadda waa ku suuragal khara marka la idhaahdo sarajoog buu kasoo sujuuday fadhiga laftiisana waa lagu tilmaamay وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم نبgu سجوuday faaqaala sujuud sujuuddii buu dheereeyey uma rafaca ra'sahu madaxiisiibuu sujuuddii ka soo toosiyey intuu muddo dheer sujuudu shukrigan ku jiray kadib wa qaala markaasaa wuxuu ihi inna jibriila malagii jibriil la odhan jiray ataanii wuu ii yimido fabasharanii bushaaro ayuu ii dhiibay weyn fasajadtu lilaah ilaahay baan u sujuuday shukraa anigoo ilaahay usujuud sidaas u xus waaya xadiidku markaa wuxuu tilmaamay kolkuu qofku nicmo helay inuu ilaahay usujuudayo nicmo khaasa ama ah caama sujuudda in la dheerayn karana waa tilmaamaya ilaahay iyadoo dhexdeeda lagu ammaanayo nicmadiisana addoonkuu qiranayo bishaaradan qaaliga ah ee malaguu rasuulka u sheegay sala allahu calayhi wasalam mid la qariyo waxa ay ahayd nebiga wuxuu u sheegay man sallaa calayhi salaatan waaxida faina allaha tacaala yusallii calayhi biha cashra maraat wastabshara anabiyu bihada alfadli lamrayn qof wuxuu nebigu malagu u sheegay qofka ummadaada ka mida ah hal mar kugu saliya ilaahayna toban jeer buu ku saliyaya dee isagiina fadliba ute ummadana fadliba ute saliga nebiga calayhi salaatu wasalaam qof waliba kari karo een dhibta lahayn baa lagu helayaa toban jeer inuu ilaahay kugu saliyo arrin weyn weyn kaasuu la sujuuday nebigu calayhi salaatu wasalaam darajadiisii baa ilaahay kor u qaaday kii ummaddana kor baa loo qaaday fadli weyn baa loo bushaareeyey waxay tilmaamaysaa sharafka rasuulka sala allahu calayhi wasalam fadlu salaati cala anabiy waistixbaabu liktaari minha iyo nabiga in badan inuu qofku ku saliyo isaga oo wardiga wardigiisa ku darsanaya iyo dikriga qofku akriyayo salaada mashruuca ah ee qiimaha badanna waynu soo aragnayoo teeda sii fadliga badan siiqa ibraahimiyada وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد بعث عليا إلى اليمن علي بن أبي طالب يمن diray si uu diinta ilaahay dadka u gaadhsiiyo uguna xukumo dacwadana u fidiyo isagoo ah kii nebiga halkaa wakiilka uga ahaa isagoo ah kii garsooraha u noqonaya isagoo ah kii daaciga u ahaaye diinta dadka gaadhsiinaya fadakara alxadiid xadiidku waa dheeraaye waa la sheegay xadiid waxa ku jira intan oo uu soo dhufsaday sheekhuyo inaga husaynaysa qaala wuxuu ihi fakataba caliyun cali baa qoraal soo sameeyey oo usoo diray nebiga biislaamihim inay islaameen buu qoraalka ku sheegaya bushaaruu nebiga usoo qoray waxaanu sheegayaa dadkii halkaasi gurmadka uu fidiyey iyo dawada uu gaarsiiyey inay badbaadeen oo cudurkii bilaaga ahaa ee kufriga ay ka badbaadeen buu usoo qoray nebiga falamaa qara'a rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam kolkuu nebigu akhriyey alkitaaba kolkuu akhriyey dabcan waa loo akhriyay isagu ma waxlama qoray ma akriyan kolkii loo akriyey kitaabkii khara saajida nebigu u dhacay isagoo sujuudaya Ah, wuxuu la sujuuday ummaddaa dhane ilahay naarta ka badbaadiyey rawahu lbukhaari waasluhu rawahu lbayhaqi waasluhu fi lbukhaari marka waa sujuudu shukri buu la yimi wey nicmada weyne halkaa kasoo korodhay waxa weeye ummadii islaamka ahayd oo baratay islaamkii oo cisi noqday kelmadii ilaahay oo kor noqotay diintii ilaahay oo nasri heshay xayaatada ummaddan ay hesho iyo horumarkooduna waa horumarka caalamka ummadda islaamku haddii ay hoosu dhacdo oo ay yeelan weydo awood iyo itaaliya iyo arin caalamka o dhan wuu ibtiloobaya waa aafoobaya maanta sida dee markhaatiga ah adduunyada xagga waalan bay u socotaa wax miyirqaba ma hayse adduunyada marka haddii waa kaad kitaabkaas wax badan ka akrii karaysa mana maada khasira acaalam binxidaad lmuslimiin muslimiinta hoos u dhacay maxay ku weyday adduunyadu dee waxay ku weydeen wixii khayr ahaayoo dhan marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam risaaladiisu maadaama ay caalam yahay maadaama o dhan ilaahay usoo diray hamigiisu uu sarreeyay gaal iyo islaamba ugu fikirayay gaalka laftiisa inuu badbaado oo aanu naar gelin buu jeclaa wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin midee la kari waayo mooyaane waa kaa tilmaamaya inuu cid walba guntiga soo hayo <clears throat> uu leeya war ka joog waxaa halkaa aynu ka fahmaynaa xirsu nebiyi calaa hidaayati alkhalq ummaddan inay hanuuntaa nebigu aada u jeclaa ee inay halaagsanaan muu jeclay sidaa daraaddeed buu caligan bushaareeyey laftiisa kulahaa la-an yahdiy allaahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumuri nacam inuu qof qofkuna ilaahay kugu soo hanuuniya geel badan oo cascasood hesho oo carabi ay jecesh waa kaaga wanaagsanta geela cascasba dee kaa walaalkaaya soo kordhaa kusiin doonaba haddii kaleo kaasi kuusoo islaami waayo geel u kaa qaadayba miyaanay dhicintaasi geeridadiiyo wixii ay dee ummadda islaamku haysteen gaal xoog badan baa dee ka qaaday laakiin haddii uu kaa aada ka baqaysa iskaa garab taagi lahaa dee wuu kula riixi lahaa lidaalik baa cumar ciddii eh, nabigu alayh isalaatu wasalaam ciddii awood badan uu ku fikiraya inay islaamto waaya marka sidaasiibaa waxaa kaloo laga faidaysanaya qofka muslimka hamigiisu inuu sareeyo sidaa kaa nabigu uu sareeyey calayhi salaatu wasalaam iyo qof tan weyn hamigiisu uu caali yahay oo uu sareeyo oo aanu maaragtay ku fikiraynun xaaladiisa gaarka ah. haddaad naftaadi xaafadaadiiyo waxaa yaryarka ahun ku fikirto ufuqaagu ma sareeyo iimaankaaguna waa yar daciif waa kaa maaragtay nabigula calayhi salaatu wasalaam ummaddaa dee islaamkooda ayuu ku farxay dadkaa dhana kristanka ee soo islaamay man lam yahtama biamri lmuslimiina falaysa minh munaafiqiintana ilahay wuxuu uhi qad ahamathum anfusuhum naftooda hami geli iyaga toodun baa u dara في الحديث دليل على أن سجود الشكر يكون من قيام أفضله من كونه أفضل من كونه من قعود أنا إن قف سلاجو كسو سجودا كفضل بدن إن فضل كسو سجودا ده خر ساجدا بان كفى إذا سنكر baabu salaati tadawur salaadii sunnaha ahayd baabkeedii baan halkan ka geli salaada sunnaha tadawuc waxa uu kuleeyahay leeyahay tadawucu sidiisaba waa wixii ilaahay loogu dhowaado kororsiimaha qofku uu sameeyo salaadii sadaqadii soomkii xajkii jihaadkii cilmigii intaasoo dhami waa sunnayaashu qofku kororsanayo qaala shaykhu lislaam ataawucu takmulu bihi lfaraa'idu yowma alqiyaama qofka faralka ayaa loogu kabaa sunnaha marka faralku wax kaa noqdo waxaa isbeer u ah oo lagugu kabayaa oo lagugu kordhinaya oo lagu buuxinaya sunnaha marka ay isku dayin faralka oo qura un inaad ku egeysateen sunnaha bato alimaamu alghazaali ayaa waxa uu leeyahay waxaynu udhigi karnaa si kale si aynu dadka ugu soo dhaweyno faralkuna waa raasimaalka buuli sunnuhuna waa faa'iidada marka faralka naar baa laga nabad galaa sunnahana darajooyinka jannadaa kugu kordha taajir bal ka waran ay isugu timaadeen faralkii dee qayladaba ka dhammaanba u dagaalamiba faa'iida haddaa ku wada hadashaana waa la mid marka sidaad raasimaalkii faa'iidada u ilaalinayso halkanna tanaa tii asalka ahayde ilaali weyn fuqahaadu buu ku uri sheekh markay halkan marayaan camalka saalixa ah ee sunayaashiisa keebaa fadli badan bay aada uga warramaan buuri qaar yidhaahda jihaadka qaar yidhaahda cilmiga qaar yidhaahda cibaadadan kale in badan oo ka midii ah waxay u janjeeraan waxyaabaha u fadli badan inuu ka mid yahay jihaadka kow dabeetana cilmiga sunnayaasha macnaha uma yali ljihaad alcilm cilmigaasoo markaa tacalumkiisa iyo tacliimtiisa barashadiisa iyo baridiisa inaad waktigaaga wax badan oo kamida ku qaadato waa sunayaasha ugu qaalisan wey in ilaahay qofka waafajiyo ilan jahliguna mararka qaarkoodna jihaadka uu kasii fadli badanayaaba aqdasu saax goobtii ugu qaalisanaydoo jihaadka markay asxaabta usii baxayeen ayaa ilahay ui fii suurati tawba wamaa kana almu'minuuna liyanfiruu kaaba falowlaa nasara min kuli firqatin minhum طaa'ifa liyatafaqahuu fi اdiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun maaha in dagaalka loo wada baxo dadka qaarkood lowga ha laabeen baa ilahay uo cilmiga iyo taf diinta fahamkeeda ilan jihaadka laftiisa ayaa hadduu cilmi waayo jabhadun bay dadku iska noqonayaan dhankay doonaanba u ridaya marka waxa hagaya jihaadka laftiisiio hagaajinaya ama awoodan saxaya istiqaamada istiqaamadina aqoon bay ku iman kartaa diineed marka isqeydiyaan baa la asxaabta oo qaarna aqoonta jihaadka hagaysa ha u fadhiisteen oo tafaqu ha sameeya qaarkoodna cadowga hala soo dira si ha la isu bedelo marka waxyaabaha ugu sii fadli badan buu kuu sheegay waxa uu kuri min tafsiirin wa xadiidin wa tawxiidin wa fiq waa usuusha diinta tafsiirk macnaha tafsiirkii iyo xadiidkii iyo tawxiidkii iyo fiqigii waxyaabaha qaybahan culumta aynu baranayna qaydina tahay wasaail qaydina maqaas maala naxwadii darsigii dalaaqadii usuul maxaan ku usuul fiqigii usuul xadiidkii musalaxii tajwiidkii inahan oo dhami waa waxyaabihii wasaailka ahaa ee kugaarsiinaya cilmiga saxdaa ah. maqaasidaad inaad hagaajiso ood fahamto u socotaana waa intanu sheekh kuu sheegaya tafsiirkii iyo xadiidkii iyo tawxiidkii iyo fiqigii abu darda wuxuu hi alcaalimu wاlmutacalimu sawaaء fi اljr saxaabigaasa wuxuu leeyahay qofka cilmiga baranaya ka baraya xagga ajriga iyo abaalmarinta way ka siman iyadoo aqoontiisii qofka kor u socotuu wax kororsanayo ayaa ajrigiina uu leeyahay muhanaba can imaam axmed buu ka warinaya wuxuu leeyay alab lcilmi afdal اlacmaal liman saxat niyatu qofka niyo wanaagsan cilmiga ku baranaya sunayaasha kii u fadli badnaabuu ku jiraa imaamu axmed baa mar kale waxau ihi tadaakaru tadaakuru bacdi laylatin afdal min ixyaaiha in habeenkii masaa'il diiniya la isla eego oo dadka jahliga uu ka foqo ee cilmiga si fiican isula fahmaa oo ardayda ay xoogaa cilmiga soo wada daalacdaan ayaa ka wanaagsan habeenkii oo dhan oo salaad loo taagnaada waxaa dhici karta salaad bilaa cilmiya intaad isu taagtay inaan laba xisaabininba laakiin afar ragcadood oo macal cilmi oo si wanaagsan u asaxay lagu xisaabiyo imaam abu xaniifa iyo malik ayaa waxay laheen afdalu maa tuawica bihi alcilm tacalumuhu wa tacliimuhu wax lagu cibaadaysto waxa ugu qiimo badan cilmiga baridiisa iyo barashadiisa qaala sheekh taqiyudiin tacalum lcilmi watacliimu yadkulu bacduhu fi ljihaad waa qeyb jihaad ka mida baa lagu tirin karaa waalcilmu khayru maa unfiqat fiihi alanfaas wabudilat fiihi lmuhd wax aada tamarta ku bixiso iyo wax qaaliya cilmigaa u fadli badan qaala alimaamu nawowi itafaqa salaf calى ana alishtigaala bilcilmi afdal min alishtigaali binawaafil الsalaati wasiyaami wاtasbiix inuu qofku salaad badan sunno badan tasbiix badan sameeyo waxaa ka fadli badan inuu cilmi badan barto oo maaragtay uu ku camal falo manaa dee cibaadooyinkii kale iyo cilmigii inuu iswaafajiyo way wanaagsanta laakiin haddii u dhan u badanayo xaggan barota liannahu nuur lqalb waman yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin fahuwa afdal lacmaali waaqrabuha ila allah insaankana wuu ku adag yahay oo in badanoo dadka kamida tukashada ayaa uga dhib yar in waxbarto qofkii weliba markuu yaro weynaadee ama mas-uuliyadu yaro yeeshe maalu yaro yeeshe wa inuu waxbarto dee adiga arkago kitaabkaa markaad xoogaa dhowr bilood ku taxnaato shaydaanku si unbuu kaaga yaro buufinaya wax uu soo kordhiyada kii cararun baa tahay imika xalqadeenaa badani markuu kitaabkaas sii dhamaanaya dee sa ahaan mayso ilaa idankii way ahaan insha allah <laughs> kitaab waliba marku sii dhamaanayo dadku bilowga iyo dhamaadka isku siima noqdaan macnaheed waxa wey waa jihaad nooc jihaada wey qofka bani aadamka ah waxyaabaha ugu adag bay ka mid tahay joogtaynta arin inuu joogteeyo intuu bilaabay inuu joogteeyo lidaalik ba waxyaabaha camalada ay salaada ugu fadli badatay waxaa kamid a ah joogtaynta in allaha yuxibu axadakum idaa camila camala an yutqinahu axabu acmaali ila allahi adwamuha wainqal marka habeenkiiiyo maalintii intaasoo jeer bay waysadeedii iyo tukashadeedii iyo jamaceedii la noqonaysaa salaada marka dee way ku cuslaatay wainahaa lakabiiratu ila cala alkhaashici marka waxaynu u qabanaynaa in qofku uu fahmo wey ummadda islaamka nimanka gaalada markay ka warramayaan waxay idhahdeen irhaabkaanu ka warramaynaa bay idhahdeen annagu maaha ka qoriga kitabaya markay kuwa mufakiriintooda ama falasisadoodu taxliilinayaan waxay idhahdeen ka qoriga kitaawaabuu noo muuqdaayo sabab baanu uheli karaynaa iyo cudurdaar laakiin ka aanu ka waramaynaa waxa weye xaqiiqada jira ka aqoonta leh bisil bay idhahdeen ee fahamka le diinta baranaya cibaadada iyo diintaba ku adag bay idhahdeen waa kay u bixiyeen alkhalaaya naaima bacteriyada huruda ee wakti walba toosi karta wey la macnaha qofku inuu diintiisa fahamsan yahay oo gaal iyo islaam waxay kale inuu garanayo oo ilaahay wuxuu ku leeya uu garanayo oo wuxuu ka tanaasuli kara iyo wuxuu ku dhimanayo uu kala garanayo qofka ilaa mustawaha gaadsiisan kaasibaa aan sahlanayn ba idhah markaasaa dabeedna laga eegaya qofkaas siduu jamaca u laasimayo iyo salaada subax iyo waxbarashadiisa iyo kullu dalik marka baras dadkan muslimiintana mushkilada maanta haysata bay kow ka tahay jahliga waxaa la idhahdo oo cudurada u waaweyn jahliga waa cudur dilaayo khatara ah wey qofku markuu jaahil yahay wax yar yar yaroo basiila ah, oo laga yaabo amaba inuu bidco yahay ayuu nafta duldhigayaa ku dhimanaya shay dhan oo faralana wuxuu iska le wuxuu leeyahay aabbayaashaya kamaanu maqal ka aada sheegaysa imakunbaabaan maqlayna waa jahliga wey qofku inuu an yunzila umuura bimanaaziliha arimaha inuu meesheeda dhigo waxa keeni kara aqoon marka inay dadku diintooda bartaan aad bay muhiim an rabicata bni kacbi alaslamiy radia allahu canhu qaal qaala liya nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed baa igu yidhi buuhi asxaabigaas sal maar wax weydiiso faqultu waxaan idhi buuhi as'aluka waxaan ku weydiisanaya muraafaqataka fi ljanna inaan jannada kugula rafiiqo faqaala wuxuu hi awakayra dalik codsigaa midaan ahayn miyaad soo qadinaysa awakayra dalik atasalunii kayra dalik kaa midaan ahayn miyaad ahayn bal inuu circiru eegay iyo inuu turqado faqultu huwa daaka waxaan ku ihi buui mayow su-aashayda codsigaygu waa kaas af buuxaan ku leeyahay qaala wuxuu ihi faacinnii igu xooji calaa nafsik naftaada bikasrati sujuud faacinnii bikasrati sujuud sujuud fara badan igu xoojiy oo igu garab gal calaa nafsig oo naftaada aada ku waajibinayso sunno badana ninkan kacbu bnu sad la yidhaah kacbu bnu lslami waa dadkii sharafta iyo eh, qiimaha badan ku helay ushaqaynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam nebiga agtiisuu seexan jiray nebigu kolba wuxuu u baahan yahay buu eegi jiray weysadiisu ayuu u keeni jiray wuxuu la shaqayn jiray dareenka rasuulka sala allahu calayhi wasalam taasoo ka turjumaysa inuu waajibkiisana gudanayo nabigiisana jeceliyo marka wuxuu arkay ninkani inuu qiimo weyn leeyahay waajibkiisiina gartay nebigu dabeedna wuxuu doonay inuu ilaahay u baryo wixii khayr leh uu ninkani doonayo markaa wuxuu ku yidhi jaanis buu uga faa'iideeyeoo war bal maanta waxu qabsa buui maxaad odhan lahayd adugu in badanoo inaga midi maxay odhan lahay dee dolarku noo burbuur bay odhan lahay wax kale ma odhan lahay wasaaraddaa iska yar badnayd daryahani bal inuu ilaahay dollar iyo daara isiiyo un intaa halkaasay kaga dhegelain badan oo inaga mid ah subxaan allah ninkan wuxu hi anigu waxaan ku weydiisanayaa inaan janno galo kow weliba aanan kaa hadin sidaa imika aan isugu lifaaqanay in aakhirana aan kugu lifaaqnaadon kuu daba socdo bal xokayntaada ahaado un baan doonaya marka jannona ilaahay u weydiista jannooyinkii u sarreeyeyna oo dee nebi maxamed u galaya waman yudic illaaha warasuul fa maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wasidiiqiina washuhadaa washuhadaai wasaalixiina waxasuna ulaaika rafiiqa cidna la rafiiqa ambiyadaasaa wanaag anigu halkaasumaan doonaya marka wuxuu eegay bal hadda codsigu inuu ku adag yahay inka su bal ka warka kaa midaan ahayn miyaad kaa miyaad wax ku bedelanaya marka haddii aan arinku miisaan badan sii lahayn wuxuu odhan lahaa kaa wuu iska soo taagay nebigu yaro bedelo ayuu odhan lahaa maya kaasun wey faacini calaa nafsika bikatrati sujuud aniga sujuudun i badi wax sujuuddaydaa badane haddaad doonaysa halkaa inaad igula rafiiqdo sujuud badnaanta igula rafiiq buu sujuudda badi sujuudda lama badin karo faralkaa ah, oo dabcan way iska koobantayba faralka sujuuddiisu de waa in tirsanoo cayimano waa la yaqaana sujuudda ay ka suuroobayso in la farabadiyaa waa keen waa kii sunnaha marka sunnayaasha aada u badso wey sunnahood badisood badisood badiso waxa weeye kiisa maaragtay khaatibada ah iyo ka meel gaara lala imanayo ka aba waxa aada kula rafiiqaysaa rasuulka sala allahu alayhi wasalam aladiina yarisuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun salaadii baa day lahayn badan xagga hore iyo xagga dambeba waa salaadii sunayaasha hawi atatawucu fi salaati cala arbacati aqsaam afar qaybood weeye sunnahanuu nabigu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku dhiiri gelinaya midi waa taطawucun mudlaqun laa yataqayadu bisababin walaa biwaqtin walaa bifard waa sunno sii daysanoo qofkuu ka bogan karo maalin iyo habeen sunno mutlaqo u wadi karo dee waktiyadii xaraamta aan ahayn shantii wakti uun waktiyada aan ahayn midna waxa weeye sunno wakti ku qayda sida witrigii iyo salaadii duxada la odhan jiray midna waa sunno faralka un ku lifaaqan oo la socda sida raatibooyinka aynu arki doono midna waa sunno ku qaydan sabab gaara sida taxiyat lmasjid rakcatay lwudu salaat lkusuuf wlkhusuuf walistisqaa salaadahaas iyaguna dee maaragtay sababta leh waay waxaad halkaa ka arkaysaa oo kale oo xadiid ka faa'idaysanay ninkan hamigiisu siduu u sareeyo hamiga ummadda kala duwano qofna waxa weeyaan qof hamigiisu yaryahay oo meel yaroo soko oo adduunyada iyo meelahaanu ku meeraysanaya qofna hamigiisu waa caali culuwul himma waa qarada iimaankay sheegaysa inuu qofka hamigiisu sareeyo waa ilaahay iyo aakhiro wanaagsan iyo mustaqbal fiican iyo ku fikirayo waa hamiga caaliga ah marka ninkan hamigiisoo sareeyo laga dayanaya inu arkayna nabiguna ku hambaliyay calayhi salaatu wasalaam waxaynu arkaynaa rasuulka sala allahu calay wasalam akhlaaqdiisa wanaagsanay waayo qofka waajibkiisa guto waa la dhiiriyaa ka waajibkiisa dayace xoola seega ah iyo ka waajibkiisa gudanaya haddii la isweydaariyo de waa halkay ummaddu ka jabtay ama la kala garanba waayada qofka diinta iyo dadka iyo dalka u dana iyo ka duminaya haddii la isku dara maxaa loo arki karaa si waa dhibaato marka qofka dalka dhisaya ee diinta dhisaya ee ummadda islaaxinaya la yidhaahdo waa irhaabi ama waa wadaad ama kaasi meel kalunbu waxu walaa la yidhaahdo ka khamriga isku shubaya ee xoolaha ummadda cunaya ee hablaha xumaynaya ee dhulbiiskaana